بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل waxaynu ka bilaabaynaa asbaabu sujuudi sahwi asbaabu sujuudi sahwi asbaabta sujuudu sahwiga keensataa arbacatun waa afar afar qodob ayaa sujuudu sahwiga keensada alwalu ka koobaad tarku bacdin waa bacdi in laga tago iyo qayb min abcaadi salaati salaada qaybaheega iyo abcaadeeda ka tirsan ow amase bacdilbacdi bacdi bacdigiioo laga sii tago weeyi athaani ka labaad ficlu maa kii ficilkiisa weeyaan yubdilu uu burinayey camduhu kaskiisu oo la sameeyo oo walaa yubdilu uuna burinaynin sahwahu sahwigiisu idaa facalahu markuu sameeyo naasiyan isagoo ilowsan athaaliu ka saddexaad naqlu ruknin ruknin naqlintii weeyi qowliyin qowliya ilaa gayri maxalihi meeshiisa meel aan ahaynna loo naqliyo alraabicu ka afraad iiqaacu ruknin rukni ku rididii weeye ficliyin ficliya maca ixtimaali ziyaadati ziyaadadu ti ay suurtagal tahay miciga faslun abcaadu salaati salaada bacdiyadeedu sabcatun waa toddoba toddoba bacdi ayay salaadu leedahay atashahud اlwalu waa atixiyaadka koobaad wa qucuuduhu iyo fadhiisigiisa wsalaatu waa salli cala nebiyi nebiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fiihi atixiyaadkaa dhexdiisa wasalaatu waa sallin cala alaali aalka lagu saliyo fi tashahudi alakhiir atixiyaadka dambe dhexdiisa waalqunuutu waa qunuud wasalaatu iyo salaad iyo wasalaamu salaam cala nebiyi nebiga lagu saliyo oo la salaamo sala allahu calayhi wasalam wa aalihi iyo rasuulka aalkiisa wa saxbihi iyo rasuulka saxaabadiisa fiihi fii qiyaami اlqunuud qunuudka taagnidiisa dhexdeeda faslun tabdulu waxaa buraysa asalaatu salaad ayaa buri biarbaca casharata khaslatan afar iyo toban qodob ayay salaadu ku buri bilxadai xadad bay ku buri iyo weyse qabla-aan wa biwuquuci najaasati nijaaso ku dhacda ayay ku buri in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan islamarkaaba min gayri xamlin kiiyoon la xambaarin wankishaafi lcawrati cawro faydante ayay ku buri in lam tustar haddaan la qarinin xaalan islamarkiiba wa nudqi hadal ayay ku buri bixarfayni laba xaraf lagu hadlo ow amase xarfin xaraf lagu hadlo xarafka oo mufhimin fahamsiinaya macno camdan kasna loogu hadlo wabilmuftiri wax afursiiye ayay ku buri camdan oo kas loo cuno haba yaraade eh walakli cunid bay ku buri alkaiiri fara badan naasiyan isagoo ilowsan wa halaai xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq ayay salaadu ku buri mutawaaliyaatin oo xidhiidh ah walow sahwan sahwiba ha ahaadee walwasbati bootintiibay ku buri alfaaxishati foosha xumayd wadarbati garaac bay ku buri almufridati xadgudub ah wa ziyaadati ruknin rukni ziyaadintii ayay ku buri ficliyin ficli ah camdan kasna loo siyaadiyo wa taqadumi hormar ayay ku buri calaa imaamihi imaamkiisa uu kala hormaro biruknayni laba rukni ficliyeyni oo ficil ah wa takhalufi gadaalmar ayay ku buri ama ka hadhid bihimaa labada rukni uu kala hadho bikayri cudrin cudurdaar la'aantii waniyati qaci salaa salaada goynteeda oo la niyoodo ayay ku buri wa tacliiqi qacihaa goynteeda oo lagu tacliiqiyo bishayin shay ama lagu xidho shay ayay ku buri wa taradudi noqnoqod bay ku buri fii qacihaa salaada goynteeda uu ku noqnoqdo salaada maka jo maku jirtaa maka baxdaa waxyaabahaasay salaada ku buri doontaa culima wuxuu sheekeenu ka bilaabay alasbaab asbaabu sujuudi sahwi asbaabta keenta sujuudu sahwiga ayuu ka bilaabay horta sujuudu sahwi ereygan sujuudu sahwiihi waa sujuud iyo sahwi laysku idaafeeyey waa shayga iyo sababtiisi iyo laysku idaafeeyo shay iyo sababt sujuudda maxaa sabab ah? waa shaygii iyo sababtiisii oo laysku idaafeeyey way sujuudu sahwi markaynu nidhaahno waa sahwiga sujuuddii dartii loola imanayey qofku markuu salaada dhexdeeda sahwiyo diintu waxay ina amartay ama sharcigu wuxuu ina amray inaynu ula nimaad sahwigaa dartii sujuud inaynu ula nimaadno oo sujuud qofka muslimkiihi ayuu la imanayaa lisahwi buuna ula imanayaa sahwiga dartii buu ula imanayaa waxaa haddaba culima inoo muuqda sujuuddaa sujuudu sahwiga la odhanayo salaadaha waa loo jideeyaa ama ha ahaata salaadu waajib ama ha ahaata salaadu eh, qalle ama ha ahaata salaadu rukni ama ha ahaata kayrkeed salaadaha oo dhan waa inaad sujuudu sahwi ula iman kartaa laakiin hadday tahay janaazo salaadu salaad janaaze ah hadday tahay oo ninkii janaazada tukinayey ama kii tukanayeyba sahwi uu ku yimaad sujuudu sahwi maan la imanaynaa salaada idil baan sahwi lahayn ayaan sujuud lahaynbe janaazadu sujuud male wadaad soomaaliyeed ayaa ayaa beri la yidhi kaalayna tuki salaada markaasuu nin aqoon u lana ma ahayn janaasadii markuu galu faatixadii dhameeyey buu dee rukuucay allaahu akbar uu rukuucay markuu rukuucay ayuu mid ka dambeeyey garanayay hi rukuuciye halkuu ku sujuudi buu war rukuuciye halkuu talow ku sujuudi kolkaa looma baahna salaada hadday tahay salaada janaazada ah in la yidhaahdo sujuudu sahwi baa loola imanaya wax jira ma aha rasuulka sal اllahu alayhi wasalam waxa ka sugan oo rasuulka sal اllahu alayhi wasalam laga soo wariyaa inuu nebigu yidhi hadduu midkiin sahwiyo ama shakibo uu galo inuu tukaday intaa iyo inuuna tukanin waxaa la gudboon salaada markuu ka sii baxayo inuu la yimaado sujuudu sahwi waa mashruucnimadeeda waa xadiiثu abi saciidin اkhudriyi ayay culimadu u deliishadeen abi saciid baa odhanaya qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed ayaa yidhi xadiidka muslimka ayuu ku yaalaa idaa shaka axadukum fii salaatihi midkiin markuu salaadiisa shakiyo oo falam yedri uuna garanin kam sallaa intuu tukaday alaaan saddex am arbacan iyo afar midka ay tahay hadduu shakigaasi kugu yimaad falyadrax ashak shakiga ha tuuro walyebni hana ku bineeyo calaa mastayqan wuxuu hubo yaqiinta ha ku bineeyo uma yasjudu sajdatayn laba sujuudood buu la iman oo qabla an yusalima intuuna salaamo naqsan ah haddaba waxaynu u baahannahay sujuudu sahwigu asbaab bay leedahay oo xukun bay leedahay oo maxal bay leedahay oo nusuus bay leedahay afarta dhinacba ardaygu inuu ka bogto uu ka wax ka ogaado sujuudu saawigu asbaab bay leedahay asbaabta keentaa waa maxay shakigu waa mid ka mid a ah. haddaad salaada aad shakido intaa tukatay intay tahay oo shakigaasiba uu kugu yimaad waa asbaabtii sujuudu sahwiga mid kamida ah ayaa kugu yimid ko shaki baa jira sujuudu sahwiga haddaba uu sababayo laba sujuudu sahwigu xukun bay leedahay oo waajib iyo sunne waxa ay noqonayso xukun bay leedahay laynaga raba inaynu ogaano saddex sujuudu saawigu maxal bay leedahay meel lagula yimaado ood odhanaysid halkaa marka la marayo ayaa sujuudu saawiga lala iman ayay leedahay maxal bay leedahay afar nusuus bay leedahay iyo adillo inoo sheegaysa sujuudu sahwigu inay mashruuc tahay iyo inayna mashruuc ahayn ereyga sahwiya markay culimmadu ka hadlayeen sahwiga waxay ku tilmaameen luqadda in la yidhaha nisyaanu shayi waalkhaflatu canhu waa shayga oo la ilaawo ama khaflad lagaga dhaco kaasaa horta sahwi la yidhaahdaa wuu sahwiyey waa sahaabuu ka yimid oo ficil facala ah oo muctalulaami bilwaawiya weeye waa dacaa yadcuu oo kale sahaa yashu baa la yidhaha sahwi sahaa yashu sahwi ereygan sahwihi waa masder facli ku yimid facli ku yimid wey sahwi markaynu ka hadlayno waa la garanayaa baanu malaynayaa sahwi waa nisyaanu shayi wاlgaflatu canhu ayaa loo yaqaana waxaa looga jeedaa sahwiga khalalu yuuqicuhu اlmusalii fii salaatihi waa khalal iyo dhinaansho qofka tukanayaa salaada dhexdeeda uu kula yimaad ayaa horta hadda sahwigan loola jeedaa oo loo jideeyey sababtiina sujuudu sahwi in lala yimaad si loogu kabo oo dee aynu ugu kabno waxaa loo deliishaday sujuudu sahwigana xadiidkaa aan tilmaamaynay ee xadiidu abi saciidin اlkhudriy ee muslimku uu soo saaray iyo xadiidu abi hurayra radia allahu tacaala canhu oo bukhaariga iyo muslim ku qoran wuxuu abi hurayra leeyahay sallaa binaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam aduhra aw اlcasra rasuulka ayaana tukiyey salaad duhur ama salaad casar fasalama rasuulku salaaddii buu ka baxay oo assalaamu calaykum buu yidhi riwaayadii waxay ahayd insarafa min inatayn laba ragcadood markuu marayo ayuu rasuulku salaadii ka baxay laba ragcadood salaaddu afar bay ahayd oo rubaaciyay ahayd salaadii rubaaciyada ahayd buu rasuulku laba kaga baxay ama ama casar ha ahaatee laba ragcadood buu rasuulku kaga baxay markuu ka baxay ayuu saxaabi dulyadayn lo jiray gacma dheere saxaabi lo jiray dulyadayn waa gacmo dheere kii gacmaha u saaxiibka ahaa weeyaano qof kastiba gacmuu u saaxiib yahaye waxa loogu magac dalay gacmihiisaa ka duwanaayo ka dhaadheeraa kuwa kale saxaabi dulyadayn loodhan jiray gacmo dheere ayaa rasuulka suaal aal weydiiyey wuxuu ku weydiiyey ereyga ama ee dalabu tacyiinka la jiray wuxuu yidhi aqasurat salaatu am nasiita buu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo salaadu miyay gaabatay mise waad ilowday xadiidkaa rag badani markay macnaynayaan way khaldaan waxay ku macneeyaan aqasurat salaatu salaada miyaa la gaabiyey am nasita mise waad ilowday bay yidhaahdeen aqasurat salaatu salaada maa la gaabiyey majhuul ma aha qasurad waa ficil facula ah. qasura waa facula ah. facula la majhuulayni weeye salaadu may gaabatay dheh aqasurat salaatu salaadu miyay gaabatay maa la gaabiyey baan diidaynaa inaad ku macnayso aqasurat salaatu salaadii miyay gaabatay am nasiita mise waad ilowday salaada afartii miyaa laynaga dhaafay oo labaa laga dhigay mise ilow baa yimid meesha oo nisyaan baa yimid rasuulku sal اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi saxaabada isagoo la hadlaya axaqun maa yaquul buu yihi madhabbaa wuxuu sheegayaa waxay idhaahdeen ha rasuulku ma hadale wuu istaagay ma xidhanna hamoodin in la xidhanayo labadii ragcadood ee ka dhinna unbaa lala imanaya ninku hadduu ragcad ka tago iyo hadduu laba ragcadood ka tago iyo hadduu saddex ka tago oo marka uu salaada ka baxo ka ag fadhiya uu yidhahda ragcad baa kaa dhiman hadda waan xidhanaya odhan maayo allahu akbar odhan maayo wuu kacaya una u bilaabaya un nin salaad ku jir unbu iska soo qaadaya wuu kici wuuna bilaabi salaadii xidhasha male tii horea xidhasho u ah tii hore ayaa xidhasho u ah rasuulku sal allahu alayhi wasalam intuu laba ragcadood oo dambe soo tukaday ayuu uma sajada sajdatayn laba sujuudood ayuu rasuulku la yimid waa daliilka iyo nusuusta inoo tilmaamaya mashruucnimada sujuudu sahwigu ay leedahay waa mashruuc haddaba sujuudu sahwigu o tacriifkeegii waynu sheegnay sahwiga tacriifkiisii oo waxaynu nihi waa nisyaanu shayi wاlgaflaةu canhu adiladiisana waxaa inagaga filan xadiiu abi saciidin اkhudriy iyo xadiiu abi hurayra ayaan ku kaaftoomaynaa asbaabta keensatayna matnigaa inoo sheegayo afar sababood baa sujuudda keena si afar sababood ayaa sujuudda keena sheekhu afar buu kusoo ururiyey waynu arki doonaa booskeega iyo maxalkeegana xadiidka bukhaariga iyo muslimku soo saareen rasuulku sala allahu alayhi wasalam salaad bacda salaam buu sujuuday ayaa ku qoran waa xadiid bukhaariga iyo muslimka ku qoran bacda salaam sallaa aduhra khamsan nebi maxamed baa salaad duhur shan tukaday uma sajada lisahwi bacda salaam mar alla markii assalaamu calaykum rasuulku yidhi salaada ka baxay ayuu sujuudu sahwi ula yimid dambe kolkaa bacda salaam buu sujuudii la yimid xadiidka bukhaariga iyo muslimka weeyi xadiidka muslimka ku qoran waa xadiidu abi saciidin اkhudriyi xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa rasuulka salى اllahu alayhi wasalam uma yasjudu sajdatayni qabla an yusalima intuuna salaada ka bixin asalaamu calaykum intuuna odhan atixiyaadkana uu dhammeeyo markaa inuu sujuudayo labada sujuudood ayuu rasuulku xadiidkaa muslimka ku qoran ku tilmaamay culimmadu waxay idhaahdeen maxalka rasmiga ihi waa qabla an yusalimadaa rasuulku tilmaamay waa atixiyaadku markuu dhammaado atixiyaadku markuu dhammaado salaadana adan ka bixin ayaad asalaam ayaad eh, ayaad laba sujuudood la iman xadiidkan bukhaariguna culimmadu waxay ku macneeyeen in maxmuulu calىa bayaan اjawaaz uu yahay oo xagga dambana la marin karo ayay ku macneeyeen waa makaanka sujuudu sahwiga marka laga hadlayo makaanka halka booska sujuudu sahwiga la gelinayo sidaas ayay culimadu ku macneeyeen ama ay ku sharxeen sujuudu sahwiga aima shaaficiya waxay qaateen inayna waajib ahayn ee inay sunno tahay ayay qaateen sujuudu sahwigu sideeda waajib uma aha laakiin waa sunne salaada kuu dhammaystiraysa oo ku dhamaystiri doonta weeyi salaadaadi khalalkii kaaga dhacay haddii ziyaado aad la timidna shafci bay kuu samayn haddii ziyaada ayna ogeyna shaydaankaa lagu dullaynayaa ilain ibliiska hal sujuudaa la amray oo wuu diidey inagana laba sujuudood baa layna amrayaayo waan yeelaynaa kolka shaydaankaa lagu dulaynaya kii oo haddana ay ku kala duwan tahay teena iyo ta ibliiska ibliiska aadam oo makhluuqa u sujuud lalahaa inagana khaaliqa ayaa u sujuuda layna leeyahay way sii kala duwan yihin ay sii kala xeel dheer yihiin iyada lafteedu markaan arkayno asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga asbaabta keentaa arbacatun waa afar afar sababood ayaa sujuudu sahwiga keena alwalu sababka koobaad tarku bacdin waa bacdi laga tago oo min abcaadi salaati salaada bacdiyadeediiya salaada waxaa loo qaybiyaa arkaan iyo abcaad iyo maxaanku idhaahdaa hay-aad ayaa loo qaybiyaa shuruuduna way ka madax banaan tahay haddaba arkaan iyo abcaad iyo hay-aad marka la yidhaah salaada arkaanteeda waynu soo dhigannay oo waa la garanaya abcaaduna bacdi marka la leeyahay ereyga abcaad ah waa jamcu bacdin waa juz salaada ka tirsan weeyi waxaa laysla ogaa jusku inuu rukniga yahay laakiin waa lagu tashbiihinayaa ruknigii oo kale ayaa laga dhigaya ka rukni inuu yahay baa loola xisaabtamaya markaa abcaad waxa weeyaan atixiyaadka iyo atixiyaadka fadhigiisa iyo saliga rasuulka lagu saliyayo atixiyaadka hore iyo abcaadda toddoba qodob buu ka dhigi doonaa atixiyaadka oo mida iyo atixiyaadka fadhigiisa hadda waa atixiyaadka hore atixiyaadka dambe ma aha atixiyaadka dambe waa rukni oo salaadaba laga aqbali maayo laakiin atixiyaadka hore weeyaan sujuudan sujuudu saawiguna waxay kabtaayoo qura waxaan rukni ahayne ama sunne ha ahaado ama wax kale ha ahaade laakiin rukni yuuna noqonin rukni laguma kabo sujuudu saawi haddaad tidhaa duhurka anigu saddex ragcadood baan tukani waan degdega hal ragcadun baan tukani waan degdegayaayo saddexda kalena sujuudu saawi waan ku kabanaya ila waan degdegayaay haddaad tidhaa hal ragcadana duhurka aan tukado saddexda kalena laba sujuudu sahwi aan ku kabto lagaa dhegaysan maayo sujuudu sahwiga laguma kabo wixii rukniya faatixa haddaad ka tagto iyo rukuuc haddaad ka tagto iyo sujuud haddaad ka tagto iyo ragcad haddaad ka tagto lagama yaabo inuu sujuudu sahwi kuu kabto waa mamnuuc waxa wey waxaa lagaa rabaa kii inaad la timaado ayaa lagaa rabaa aad ka tagtay inaad la timaad baa lagaa rabaa wixii rukniya laakiin atixiyaadka oo kale madhabku wuxuu qaatay xataa waajib inuuna ahayn rukni iska daa waajib inuuna ahayn sunno inuu yahay buu qaatay madhabku bacdigan hadda laguu sheegayaa madhabka haddaad naqashiin abcaad ama bacdi waa sunaha wixii sunnaah weeyaan kolka atixiyaadku inuu sunno yahay ayuu madhabku qaatay waa sunne waajib ma aha waxayna u deliishadeen atixiyaadku inuu sunno yahay xadiis bukhaariga iyo muslimku ay wariyeen oo cabdullaahi ibni buxayna uu warinayo rasuulka uu ka warinayo sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasi wuxuu yidhi nebi maxamed baa salaadii duhur istaagay isagoo atixiyaadka hore ka kacay saxaabadii ka dambeeyey ayaa tasbiixsaday subxaana allah bay yidhaahdeen rasuulku ma soo noqonin markuu soo noqon waayey buu iska sii watay salaadiisii markuu salaada dhameeyey unbuu laba sujuudood la yimid taasi waxay na tusaysaa bay yidhaahdeen atixiyaadku hadduu rukni yahay ama waajib yahay inuu rasuulku usoo noqon lahaa atixiyaadka hore weeyaan hadda atixiyaadka dambe ma aha rasuulku wuu usoo noqon lahaa haddii rukuucu qofku ka tago uu ogaado waa qasab inuu soo noqdaa atixiyaadkii taasay culimadu aima shaaficiya xadiidkaa ayay u deliishadeen inuuna rukniya waajibta oona ahayne sunno inuu yahay qofku hadduu sunno ka tago uu waajib gudagalana sunnaha usoo noqon maayo hadduu usoo noqdona salaadda weyba ka buriba adoo taagan haddii subxaan allah lagu yidhahdo soo noqoto atixiyaadka ad u noqoto salaaduba way kaa buri ilan meelaan loo baahnayn waktigiisiiba u dhacay kol haddaad kacday soo ka waktigiisii dhacay atixiyaadka iyo abcaad baa loo yaqaanaa haddaba haddaan abcaad ka tago abcaaddu waa toddoba waa labaatan madhabka marka la eego laakiin sheekeenu toddobu ka qori doonaa waa atixiyaadka iyo fadhigiisa iyo salliga rasuulka oo atixiyaadka hore ku jira saddex bay isku yihiin hadda intaasi atixiyaadka hore atixiyaadka hore fadhigiisa saliga rasuulka sal اlahu alay waslam atixiyaadka hore atixiyaadka dambe aalka marka lagu saliyayo qunuudka la qunuudayo taagnida qunuudka iyo saliga rasuulka sal اllahu alayh wasalam iyo salaanta oo qunuudka ku jira isaga xagga dambe inoogu sheegi doona wixii bacdi uu odhanayo haddaba haddii intaa mid ka mida laga tago sujuudu saawi baa lagaa rabaa ama ogaan uga tag ama ilow uga tag ama cilmi u yeelo ama jahli kaga jir atixiyaadka hore haddaad ogaan uga tagto dee sujuudusawi waa lagaaga baahan yahay haddaad ilow uga tagto sujuudusawi waa lagaaga baahan yahay haddaadan adiguba ka tegine nin carab fudud baa tahaye imaamkaagii uu ka tago sujuudusawi waa lagaaga bahan salaada imaamka waad isku xidhan tihiin imaamka eh markuu la imanayo waad la imanaysaaye waxa weeyaan haddii xataa atixiyaadka bacdi uu ka tago badh ama kelmad kamidaba uu ka tago kelima waaxida ama saligaba uu ka tago atixiyaadka hore ku jiraa waxaa lagaaga baahan yahay sujuudu sahwi ama fadhigiibuuba ka tegeyba atixiyaadka hore atixiyaadkii hore ayuu ku akriyey si aan fadhina ahayn taagnina ahayn intuu yaro kacunbu yaro foorarsaday halkanba maan iskaga akristay bu atixiyaadka hore u istaagayba hadduu doono taagnidaba igu akriya bu atixiyaadka hore naqli buu sameeyey adigu hadduu fadhiga ka tago una atixiyaadka ka tegin iyo hadduu atixiyaadka ka tago iyo hadduu kelmad kamida ka tago iyo wixii abcaasha ahaa oo dhan waxaa lagaa rabaa inaad sujuudu sahwi la timaado atixiyaadka rasuulka sal allahu alayh wasalam axaadiis saxiixa ka sugan haddii laga tago in sujuudu sahwi loola imanayo fadhigiisana waa looga qiyaastay oo waxaa la yidhi kol haddii atixiyaadkii marka laga tago aan la noqonaynin dee fadhigu waa rukni lama odhan karo waayo waa la fadhiga laftiisaa loo noqon laha haduuna atixiyaadku rukni ahayn laakiin fadhigu uu rukni yahay fadhiga waa loo noqon lahaa atixiyaadkuna rukni maaha fadhiguna rukni maaha waxaa looga qiyaastay markaa in loola imanayo sujuudu sahwi laakiin qunuudka looma hayo qunuudka looma hayo nas sheegaya haddaad ka tagto waa sujuudu sahwi waad ula iman ma jiro laakiin aima shaaficiya waxay yidhaahdeen qunuudku waa dikri sida atixiyaadka oo kale ah naska atixiyaadka kusoo arooray baan uga qiyaasananaa halkaasay la mareen asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga asbaabta keenaysaa arbacatun waa afar alwalu ka koobaad tarku bacdin waa bacdi laga tago oo min abcaadi salaati salaada badiyadeeda ah ow amase bacdilbacdi bacdulbacdi laga tago toddoba qodob baa halkaa ku sheegan toddobadaa qodob ama kas uga tag ama ilow uga tag ahaani ka labaad ficlu maa kii samayntiisa weeyi oo sujuudu sahwi loola iman yubdilu uu burinayo camduhu kaskiisu oo walaa yubdilu uuna burinaynin sahwuhu ilowgiisu idaa facalahu markuu sameeyo naasiyan isagoo ilowsan wuxuu ku yidhi shay kaskiisu uu salaada buriyo ilowgiisuse una salaada burinin hadaad la timaado waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi in lagaa helo shaygan kaskiisiibaa salaada burinaya kas haddaad ula timaado salaadi kuu jiri mayso buu ku yidhi oo kaskiisiibaa kaa burinaya laakiin kaskiisu ha buriye e, ilowgiisu waxba ma burinayo adoo ilowsan haddaad la timaado waxba kaa burin maayo waxaa lagaa rabaa inaad sujuudu sahwi kaana ula timaad waxaa ka kamida shayga kaskiisu uu salaada burini ilowgiisuna uuna salaada burinaynin maalan ficilo dheeraadaabad la timidba maalan waxyaabo aan loo baahnayn oo kale oo laakiin haddaad ilowsan tahay salaadu ayna waxba kaa noqonaynin baad la timidba wax alla wuxuu ku yeelayo male waa ilow hadduu yahay laakiin kas hadduu yahay maya salaadii way kaa buri halkaa waxaynu kaga baxnay qodobkii labaad ee isagana aynu lahayn waa sujuudu sahwi ayaa loola iman oo qofka tukanaya ayaa haddii uu la yimaad la iman waxoogaa waad gaajaysnayd ama waad soomanaydoo adoo salaadii galay unbaad aragtay koob yaroo liinoo ku hor yaalla meel yaroo kugu beegan buuba yaallaayo xagga sare ah eg dhulka ma yaalo meel yaro kugu beegan oo derajo yaro kugu beegan oo ku ag taalla aad ku garab tukanaysa waad laacduna waad isku qabatay un wax badanna maaha wax yar baad ka kabatay waad ogaatay inaad salaad ku jirto haddii adan haddaad ogaan u samayn lahayd salaaddu way kaa buri lahayd laakiin haddaadan ogaan u samaynina ilow ay tahay uuna badnayn shardigaasaa ku xidhan uuna badnayn salaadaadi waxba noqon mayso sujuud sahwi a lakin lagaga baahan yahay de ila waad sahwiday salaad inaad ku jirto in kale ayaadan ismoodin be adigoo salaadii ku jira baa tidhi ka yar dabka ka qabo ka yar dabka ka qabo ya hadda salaad baad ku jirtay waad is-ilowday inaad salaad ku jirtaba mamo maadan moodaynin waad hadashay uun shaygan haddaba aad ku hadashay haddaad og tahay inaad salaad ku jirto oo naxariista ilmaha yar aad u qabtaa ay kaa mada ku madax marto salaadi kuuma jirtay ku celi way kaa burtay salaadii hadday raxmaddaa ka yar aad u qabtaa un ay ku madax marto salaadi kuuma jirto haddii aad og laakiin aad isleedahay war manaa kelmaddani waxba yeeli maysa salaadana inaad salaad ku jirto waad isog tihi kelmaddanaad fudaysatay waxaad istidhi carabiba waa lagu hadhadlaaye dee tanna waa soomaaliya ma labada luqadood baa kala duwan akayar dabka ka qaba baa tidhi kolkaa iyadana taa lafteeda salaadi kuu jiri maysa way kaa buraysaa haddii laakiin aad salaadaadaba ilowdo inaad salaad ku jirto oo kelmad yaroo kooban unaad ku hadasho aan badnayn aad ku hadasho waad isilowsantah inaad salaad ku jirtaba kadibna aad is ogaato inaad salaad ku jirto waxba kaa buri mayso kol haddii ayna kelmaduna badnayn camdigiisuna salaada uu burinayo sahwigii nisyaankiisa iyo sahwigiisuna una salaada burinaynin athani ka labaad ficlu maa kii ficilkiisa weeyi yubdilu uu burinayay camduhu kaskiisu kaskiisu wuu burinayaa salaada walaa yubdilu mase burinayo sahwuhu sahwigiisu idaa facalahu markuu sameeyo naasiyan isagoo ilowsan waxaa ka mid a ragcad dheeraada ragcad dheeraada haddaad la timaado dee kas haddaad ula timaado ilan ilaahay duhurka afar bu inooga dhiga haddaad shan ka dhigto haddaad tidhaa maanta waan yaro khushuucsanee salaada toban ragcadood baan ka dhigan ka waran war cibaaday ahayd cibaadaduna waa tawqiifi looma baahna waxaan lagu lagu farin inaad tidhaa ilahay baan ugu dhawaanayaa intaadii saxda ahayd baa ka kaca wax alla waxaad isla haysaa gebi ahaanba ma jirto waxaa laga qaatay xadiidka bukhaariga iyo muslimka salaa aلظuhra khamsan uma sajada lisahwi rasuulku duhurkiibuu shan ka dhigay kadibna wuu u sujuuday xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa ficil dheeraada oo lala yimid oo kaskiisu uu salaada burinayo sahwigiisuna uuna salaada burinaynin sujuudu sahwi inuu leeyahay buu tilmaamay ahaalika saddexaad ee sababka saddexaad ee sahwiga keenayaana naqlu ruknin waa rukni in la raro rukniga oo qowliyin qawli ah ilaa gayri maxallihi meeshiisa meel aan ahayn in loo raro kaasina sujuudu sahwi ayuu keenaa waxa weeye atixiyaadka faatixadii haddaad rukuucda ku akrida ka waran faatixadii un baa adoo rukuucsan rukuucdu dee dikri bay lahayd dee qur'aan bay iga dhig baa tihi faatixada bay i akri meesheedii meel aan ahayn ama atixiyaadka laftiisii ayaa tihi sujuudda aan ku akriyo ama taagnida aan ku akriyo waa naqlu ruknin qawliyin baa la yidhaha ilaa gayri maxalihi haddii rukni qawliya la raro meeshiisa meel aan ahaynna loo raro salaadu kaa buri mayso laakiin laba sujuudood baa lagaaga baahan yahay culimmadu waxay ku xidheen ruknigaa qawliga ah yuuna laba mid ahaanin baa la yidhi xidhashada iyo asalaamu alaykumta labadaa haddii la raro salaadi kuma jirto xidhashada ka waran haddaad halkeegii meelaan ahayn aad la timaado adoo rukuucsan haddaad tiaa salaada idho allahu akbar waad rukuucsanta war salaadi kuma jirto sow nagii soo nidhi kitaabka kale markaan maraynay shafcigeeguna salaada wuu buriyaa witrigeeguna salaada wuu xidhaa maxaynu soo nidhi shafcigeegu salaada wuu buriyaa laba jeer haddaad allahu akbar tidha marka koobaad waad ku xidhatay marka labaadna way kaa burisay saddex jeer haddaad tidhaahdana ta koobaad way kuu xidhay ta labaadna way kaa burisay ta saddexaadna way ku xidhay afar jeer haddaad tidhahda salaadi kuma jirto waayo wixii shafciga buuxdaana salaaday burisaa wixii witrigiina salaaday xidhaa halkaana waxaynu raacinay niyo waa inay la socoto baynu nihi niyo salaada markaad xidhanaysa dee niyaa la socota allahu akbar mar labaad hadaba haddaad tidhaahdo adoo xidhay salaadi oo sax u xidhay haddaad tidhahdo mar labaad baan xidhanaya aad istiraad niyadii salaad xidhasho tidhaahdo allahu akbartan dambe way kuu xidhnayde way kaa saartay waxay ka dhigtay nin salaaddii ka baxay oo dibadda ka jooga sawdigan xidho is yidhi kol haddaad xidho is tii horaa kaa burtay de burtayba haddaad tu saddexaad la timaadana dee tii horaa kaa jebisay ee tan saddexaad niyadii iyo takbiirtiiyo wada socoto way kuu xidhaysaa tu afraad haddaad la timaadana tii saddexaad bay kaa gurisay tushanaad haddaad la timaadana way kuu xidhay waxaynu isku ogeyn haddaba witrigeeguna salaada way way xidhaa shafcigeeguna salaada way burisaa baynu isku ogeyn haddaba allahu akbarta haddii la naqliyo oo halkeega meel aan ahayn loo naqliyo salaadimo kuu jiri mayso haddaad laakiin dikri uga qasado ka waran dikri ilan salaada markaad sujuudaysaba allahu akbar baa tidhaahdaa markaad sujuudda ka soo kacaysa allahu akbar baa tidhaahdaa waatan allahu akbartu salaada ku badan allahu abar haddaad dikri uga qasatay xidhasho niyadii ayna ku jirin salaadda waxba ma yeeleyso waa dikrigan salaada ku jiro o kale markaad faatixada dhamayseed rukuucaysaad allahu akbar leed haday xidhasha qalbiga kaa soo gashay dee kaa maxaad xidhan haddaad shikido kuuma jirtaba eh, kuuma jirtaba haddaad shikido kuuma jirtaba allahu akbarta hore haddaad shikido eg oo shiki ku galo waa inuu caadi qof uga baxaa wax munaafi oo kale waa inuu la yimaadaa salaada munaafi wax u ah eeg haddaad xidhato ood allahu akbar tidhaayoy kuu dhammaystiran tahay oo adiga xaggaaga un waswaas uu ka jiro iyadoo kuu dhammaystiran baad waswaastay tii hore hadda way kuu dhammaystirnayd waad waswaastay allahu akbar dambe odhan in ku xidho dee horta munaafi keen ilan tii hore way ku xidh wax salaada anfinaya keen eeg salaadii munaafi ilaayood la timaadee dee yaqiin inaad uga baxsan tahay ogow dibu xidho marka allahu akbar dheh haddaad imaam tahayna wa inagii lahayn dee dadka looma hoosaasiye dadka soo yaro jeedso oo arsalaadii ma xidhan dheh ila dadkii way xidheen hadday doo way kaa hor xidheene inamaa jucila alimaamu liyutama bihi baynu soo ayaynu soo nidhi eeg munaafi oo kale ad la imanaysaa salaanta haddii la naqliyana salaanta haddii la naqliyo assalaamu calaykum tu waa rukni qawliya sow ma aha ruknigaa waa laga soo reebay kelmadeenin salaanta haddii la naqliyo oo adoo taagan assalaamu calaykum ha hareeraha eegto dee salaadi saawi baa lagugu leeyahay lagu odhan maayo salaadi kuma jirtaa lagu odhan ilow markayna ahayna dee ay camdi tahay camdi hadday tahay ta saddexaad u fiirso haddaba athaaliu ka saddexaad naqlu ruknin waa rukni la naqliyo rukniga oo qowliyin qowliya ilaa gayri maxalihi meeshiisa meelaan ahayn loo raro oo loo naqliyo labaynu ka soo reebnay allahu akbar tii xidhashada ahayd iyo assalaamu calaykum tii salaad ka bixidda ahayd labadaasaynu nii iyagu iyagoo rukni ah ayuu naqligoogu iyaga khatar yahay baynu nii labadaa inaga tuur araabicu ka afraad iqaacu ruknin rukni rididii weeyi rukniga oo ficliyin ficli ah maca ixtimaali ziyaada ziyaadadiisu tiiay suurtagal tahay rukni ficliya ayaad la imani inuu zaa'id yahayna waa suurtagal kol haddii inuu zaa'id yahay ay suurtagal tahay kuu jiri maayo ee sujuudu sahwi ayaa lagaa rabaa inuu zaaid yahay baa suurtagala waxaa laga qaatay xadiidu abi saciidin اlkhudriyi radi allahu tacaala canhu oo muslimku uu warinayo idaa shaka axadukum fii salaatihi midkiin hadduu salaaddiisa shakiyo oo falam yedri uuna ogaanin kam sallaa intuu tukaday alaaan saddex inay am arbacan iyo afar midkay tahay saddex iyo afar kolba kaa tukatay haddaad kala garan weydo muxuu rasuulku yidhi falyadraxi shaka shakiga halkaa ha ku tuuro walyabni calaa mastayqana hana ku binaysto inta yaqiinta ah saddex iyo afar haddaad kala garan weydo inbaa yaqiina eh, inta yaqiinta ah ma culima inbaa yaqiinah eh, inta yaqiinta ah garanayna maxaa yaqiina saddexda ayaa yaqiina saddexda waa yaqiin oo talow siday saddexdu yaqiinutahay saw kan shakiba meesha jira eeg waxaa jira bal hadda u fiirso haddaan anigu idhaahdo maanta waxaan arkay masaajidka saddex nin oo gacmaha ku socda gacmaha saddex nin oo gacmaha ku socda sheekh cumar uma xaggaa ka soo booda wuxuu anna maanta waxaan arkay masaajidka saddex ninoo lugaha ku socda sheekh xuseen baa xaggaa ka soo boodo wuxu hi anna waxaan arkay maanta saddex nin oo boga ku socda saddex nin oo bog saddexdaydaso isma khilaafsanin ma meel aanu iska waafaqsannahay baa jirta in yaroon iska waafaqsannahay baa jirta eegeeg horta ko tirada waanu iska waafaqsannahay masaladaasi waxaad odhanaysaa masale laysku haysta maaha tiradu inay saddex tahay qodob kaloo layska waafaqsan yahaa jira waxa weeye ragganimada ragga eegeeg raggana waa layska waafaqsan yahay waxa meesha jooga inuu rag ahaana cid isku diidani ma jirto saddex meel kaloon iska waafaqsannahay baa jirta saddexdaas inay socdeenna waanu iska waafaqsannahay halkaanu isku haysanaa meesha laga doodaya waa halkii waa qaabkii wixii lagu socday unba ma bogaa lagu socday ma gacmaha lagu socday sidaa darteed axaadiid waxaynu arki doonaa biidn illaahi tacaala laysku haysto oo nin qadaayaad xadiidka nini si u warinayo nin kalena si u warinayo nin kalena si u warinayo oo lagu odhanayo waxaad sheegtaa mawdiculitifaqa inta axaadiidtani iska waafaqsan tahay sheeg baa lagu odhan intaasi dee khilaaf gelin maysid markaa inta laysku haystumaad khilaaf gelinayo intaa waxaad odhanaysa war intaasi khilaaf male haddaan idhahda maanta toban nin baan arkay sheekh cumarna uu yidhahdo labaatan nin baan arkay maxamed cabdiwahaab ag fadhiyaana uu yidhahdo konton nin baan arkay intaanu isku waafaqsannahay saddexda iyaduba ma garanaysin anuu toban baan idhi sheekh cumarna labaatan buu yidhi maxamed cabdiwahaabna konton buu yidhi intaanu isku waafaqsannahay waa maxay saddexda iyaduba waa tobanka maxamed cabdiwahaab konton baan arkay bu kontonkiisa toban baa kamid sheekh cumar labaatan buu labaatankiisa dee toban baa kamid anigu toban baa dee toban waanu isku waafaqsannahay toban waanu isku waafaqsannahy wixii toban ka dheer ayaan anigu ka hadhay iyaguna labaatan bay isku waafaqsan yihiin soddonka kalun baa la odhanaya shekh maxamed cabdiwahaab xagad ka kantakeen waa <laughs> waxa wey baa la baari doonaa iyo lagu sameeyo waxaan uga socdaa markaa xadiidkan muslimka ku qoran rasuulku wuxuu leeyahay hadduu qofku shikiyo kam salla intuu tukaday uu garan waayo alaaan am arbacan saddex iyo afar inta laysku waa inta yaqiintii waa saddexda waayo saddex inuu tukaday markuu ka shikisa saddex inay tahay tiradu iyo afar inay tahay xabadda afraad buu shikigu ku jiraa laakiin saddexda layskuma haysto yaqiinta ha qaato falyadrax ishaka walyabni calaa mastayqan muxuu samaynayaa shakigaa hadda waxaa suurtagala inuu afar tukaday oo tan uu dib ugu kacayaa tuhanaaday tahay tushanaad inay tahay baa suurtagala uma ysjudu sajdatayni qabla an yusalima rasuulkuu sii cadeeyey fain kaana sala kamsa shafacna lahu hadday shan ragcadood uu tukaday sujuudana u shafcini salaatahu wain kaana sala tamaama liarbacina wain kaana sala tamaama liarbacin kaanataa targiima lishayaan haddii uu afar tukaday oo saddexay ahaydna sujuudahani shaydaanka ayay boodhaynayaanay dulaynayaan buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam halkaa haddaba waxaan ku haynaa qaaciido muhiim ah oo kitaabkan kitaabka ka sareeya mukhtasarka aan ku arki doonno ama bxadramiga baa fadlahaaynu ku arki doonaa muqadimat اxadrami waa kitaab muhiim ah ilaa xad wuxuu odhan doonaa waa qaaciide fiqiga in badan ay inala socon doontaa wayakudu shaaku bilyaqiin ege qaacidaba laga dhigayba waa xadiiskan muslimka ku yaala wayakudu shaaku bilyaqiin qofku hadduu shikiyo maxay ha qaato wax la hubo unbaad qaadani haddaad shakido wejigaaga inaad saddex maydhay iyo inaad laba maydhay midkeed qaadan eg haddaad shakido wejigaaga inaad maydhay iyo inaadan maydhinba midkeed qaadan inaadan maydhin baad qaadanaysaa haddaad shakido inaad faatixadii akrido iyo inaadan akriin maxaad qaadan inaadan akrin haddaad shakido inaad saddex tukatay iyo inaad afar tukatay maxaad qaadan saddexda wayakudu shaaku bilyaqiin waa qaaciido xadiidkan laga qaatay markaa waa qodobkii afraad aynu asbaabta hadda ku soo celino asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga asbaabta keenaysaa arbacatun afar weeyaan alwalu ka koobaad tarku bacdin waa bacdi laga tago oo min abcaadi salaati salaada bacdiyadeediiya ow amase bacdilbacdi bacdiga bacdigii oo laga tago athaani ka labaad ficlu maa kii samayntiisa weeyaan yubdilu uu burinayey camduhu kaskiisu oo walaa yubdilu uuna burinaynin sahwuhu ilowgiisu idaa facalahu markuu sameeyo naasiyan isagoo ilowsan athaaliu ka saddexaad naqlu ruknin rukni la naqliyo weeye rukniga oo qowliyin qowliya ilaa kayri maxalihi meeshiisa meelaan ahayn loo naqliyo araabicu afraad iqaacu ruknin rukni rididii weeyi ficliyin ficliya maca ixtimaali ziyaada ziyaadadu iyaday suurtagal tahay miciga afartaa sababood ayaa keena sujuudda sujuudu sahwiga loo yaqaan ama loo sujuudaa hadaba sababka koobaad bacdi buu ahaa abcaadda salaada ah bacdiga badi ereygan bacdiihi waa bad salaadana waxaa badh u ihi arkaanta kolkaa bacdi sax amaahee waa tashbiih birukni waxa bacdi loogu bixiyey tashbiihan birukni baa bacdi loogu bixiyey toddobu sheekhu abcaasha ka abcaadda ka dhigayaa culimmada qaarkoodna labaatan bayba ka dhigaanba abcaadda marka la eegayo abcaashuna ma aha abcaaduna sunne weeyaane waajib ma aha faslun abcaadu salaati salaada abcaasheedu iyo badhadhka salaadu ay leedahay bacdiyada ay salaadu leedahay sabcatun waa toddoba abcaadu salaati salaada bacdiyadeeda iyo badrharhkeegu sabcatun waa toddoba toddoba qodob oo abcaadu salaat loo yaqaano ayaa jira bacdigu markaa waa sunaynu nidhiye waajib ma aha iyo rukni toona atashahud اlأwal waa atixiyaadka koobaad atixiyaadka koobaad waa bacdi atixiyaadkii koobaad waa bacdi kolkaa waa sunne ayuu noqonayaa xukun ahaan haddaad kas uga tagto iyo haddaad kama uga tagto toona laguu qaban maayo bay ka dhigan tahay ajrigaaga unbaa nusqaamaya waxay culimmadu u deliishadeen xadiidu cabdilaahi bni buxayna oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu ka kacay atixiyaadka hore salaad duhur qoomkiibaa tasbiixsaday oo falam yacud rasuulku dib uma soo laaban falamaa qadaa salaatahu sajada sajdatayn markuu salaada tukaday uunbuu laba sujuudood rasuulku la yimid wuxuu leeyahay imaam aima shaaficiya waxay halkaa ka qaateen walow kaana waajiban lacaada ilayhi bay yidhaahdeen hadduu atixiyaadku waajib ahaan lahaa rasuulku wuu usoo noqon lahaa sala allahu alayhi wasalam atixiyaadka waxaa isku wakti uun ah atixiyaadka iyo fadhigiisa ayaa isku wakti uun ah haddaba atixiyaadka haddaynu sunno ka soo qaadno fadhigiisana aynu waajib ama rukni ka soo qaadno fadhigiisii baa loo noqon lahaa isna fadhigiisiina waxaa la ogaaday markaa isna inuu yahay wax sujuuddu ay kuu kabiyo aan ahayn rukni iyo waajib toona salliga haddaynu ka soo qaadno isaga laftiisa waajib salliga rasuulka lagu saliyayo atixiyaadka hore isaga laftiisa rasuulku wuu u soo laaban lahaa oo dee sujuudu sahwigu sidoodaba waxay kabtaabaynu nidhi waxyaabaha aynu ognahayn arkaanta ahayn mas'alada baabka xajka ah iyo baabka salaadana aimadu way imaamu shaafici way kala geeyeen xajka iyo salaaddu isku xukun maaha way kala duwan yihiin xajka waxaynu ognahay waajibaad iyo arkaan kala duwan baa jirta oo waajibkuna macno gaaruu leeyahay rukniguna macno gaara ayuu leeyahay laakiin waxaan xajka ahayn waajib iyo rukni waa isku macno waxaynu ka hadlaynaa dee madhabu abi xaniifa kama hadlayno waa madhabu shaafici baynu ka hadlaynaa isagu u kala duway abu xaniifa oo dee siyaabo kale u kala yaqaana laakiin shaaficiyada rukni iyo haddaad aragto iyo waajib haddaad aragto iyo faral haddaad aragto waa isku wada shay qura un weeyaan wax alle waxay kugu kala duwan yihiin male odhan maysid midna daliil qadciya ayaa ayaa sheegay midna daliil daniya ayaa sheegay odhan maysid odhan maysid midna mutawaatir baa sheegay midna aaxaadi baa sheegay odhan maysid waa isku mid uun xajka mooyaane xajka waxaynu ognahay haddaba shayiyo waajibaad ah oo dhiig lagu kabi doono mas'aladan haddaba atixiyaadka aimada qaar baa qaatay in waajib laga dhigo atixiyaadka hore in waajib laga dhigo oo kii xajka un lagala mid dhigo oo la yidhaah sidii waajibka xajka xajkaba dhiig loogu kabayey ayaa waajibka salaadana sujuudu saawi loogu kabaya halkaasay la mareen aimada kalena alabcaad abcaadu salaati salaada badharhkeegu sabcatun waa toddoba atashahudu alawal atixiyaadka koobaad wa qucuuduhu iyo fadhigiisa wa salaatu iyo salliga cala nebiyi nebiga lagu saliyayo fiihi atixiyaadka koobaad wa salaatu iyo salaada cala alaali aalka lagu saliyayo fi tashahud alakhiir atixiyaadka dambe waalqunuutu iyo qunuudkan اللهم hdinaa fii man hadayta eh, fii man hadayta la yidhaha hadayta wa qiyaamuhu iyo taagnidiisa wa salaatu salaada iyo wa salaamu salaanta cala nebiyi nebiga la salaamayo iyo wa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisa fiihi qunuudka dhexdiisa haddaba waxaynu nidhi atixiyaadka hore iyo fadhigiisa iyo loo deliishaday xadiidkan aan sheegnay laakiin qunuudka iyo taagnidiisa iyo salligiisa toona maan arag kolley xadiid loo daliishado ee a'immadu waxay leeyihin hadda laimaatinkooga kama hadlayo laimaatinkooga kama hadlaye ka tegidoodaan ka hadlayaa sujuudu sahwi inay leeyihiin fahma la'imaatinkoogu wuu inoo iman doonaa laakiin ka tegidoodu inay sujuudu sahwi yeelanayso qiyaas ayuu qaatay madhabku looga qiyaasanayo atixiyaadka iyo wixii lamidka ah halkaana abcaashii iyo bacdiyadii ayaynu kaga baxnay faslun salaada maxaa buriya fasalkeenna waxaynu ku arkaynaa salaada waxyaabaha burinaya waxaa kaloo fasalka loo guntay tabdulu salaatu marka lagu leeya salaad baa buraysa waxaa looga jeedaa hadday doonto ma xidhmaysaba ama way buraysaa dhe ama maba xidhmaysa dheh waxaasa looga jeedaa nin salaad xidhan oo ay ka burtay uun maaha macnaha laga hadlayaa nin bilaaweysi ihi hadduu yidhaha salaad baan xidhan dee umaba xidhminba hadduu haddaba tukado isagoo bilaa weyseah dee horta may xidhantay dib ma usoo qalaynaya ha isweydiinin waxaadan isku weydiinayn dib ma usoo qalaynaya dee horta may xidhantayba lagu jimicsanaye eeg wixii adkaaru la yimaadana ilaahay ajri uu kaga helayey wixii adkaar ah uu la ilaahay ajri uu kaga helayey qasadkiisa iyo niyadiisana ilahay ajri uu kaga helayey kolkaa laakiin salaadii iyadu may ma tukanin qofkaas maba xidhminba faslu tabdulu weyburi ama laa tancaqidu xidhmiba mayso asalaatu salaadu biarbaca casharata khaslatan afar iyo toban qodob oo qodob kamidihii uu salaada burinayo ayaan arkaynaa hal qodob oo quraa salaada burinaya hadday laba qodob ku wada helaan ka warran adaba hal baa kugu filaaya haddii laba lagaaga dhigo ka waran dee waxa weeyaan waa way kasii daran tahay un weeye tabdulu weyburi biarbaca cashrata afar iyo toban biarbaca cashrata khaslatan afar iyo toban tilmaamood ayay salaadu ku buri ka koobaad waa bilxadai xadadkii qofku hadduu kaadsho ama ay saxara ka timaado ama uu neefiba ay ka timaado ama biyihii taranka ee menida ahaaba ay ka soo baxaan wuu ku daayey salaadi uma jirto hays odhanin ma nin salaad ku jiray biyihii ka soo baxayaan aniga nin baa ii yimid su-aal buu iweydiiyey aadan uga naxo wuxuu igu yidhi mar alla marka aan masaajid galeen salaada gal is idhaahdo unbay biyahaas iga imanayaan si kasta waan is idhi buu wax kasta waan sameeyey buu shaydaanka iska naar ilaahay bari maxaan ku idhaahdaa si kasta waan is idhi bui ma soo galayoo salaaddii allahu akbar ma la yidhi bes markaa unbay biyuhu iga imanayaan buu yidhi biyaha ka imanaya kaadi maahe waa biyihii taranka weeyaan kolkaa de waa waa imtixaan ilaahay inama imtixaano kolka hadday biyaha menidu ay kaa yimaadiin ama ay kaadiba qofka ka timaado ama ay neefiba ka timaado ama ay ka timaado saxaraba intuba way dhici kartaaye salaadii uma jirto qofka way ka burtay salaadii waxaa laisweydiiyaa hadduu selis yahay ka warrama selisuriix weeyi selisuriix salisuriixu waxa weeye mid naqaskuni uu ka socdo u daacaa uun kolka hadduu salaada ku jiro iyo hadduuna ku jirinba daacadaasi way socotaa mar qura ma kala joogsanayso kaasi waa salisuriixo waynagii soo marnay inuu degdeg intuu u weysaysto uu salaada degdeg u tukanayo ayaynu soo marnay degdeg bu degdegna wuu tukanayaa daacadaa ka socotaana waxba yeeli ha iska socoto laakiin hadduu salisuriix yahay oo isagoo xaggan ay neeftu ka socoto kaadi ay ka timaado arar ah, ah. soo weysayso hadduu salisulbow lahaa oo kaadidu ay ka socon jirtay kaadida ayaa ka soconaysa oon mar qura go-aynin selisulbowl buu ahaa isagoo selisulbowla oo la yidhi dee sidan ku weysayso saa ku tuko ayay saxara ka timid salaadda dhexdeedii may may salaadi kuma jirto war markii horeba kaadi baa iga socote saxaradani waxba iyeeli maysa ma aha kii daaimka ahaa unbuu ruksada u helaye kaan daaimka ahayn ruksad looma siinin kaa iska ilaali baa la odhanayaayo iska jir tabdulu wayburi asalaatu salaadu biarbaca cashrata khaslatan afar iyo toban tilmaamood ayay ku buri bilxadai xada bay ku buri ama asqar ha ahaado ama akbar ha ahaado ama kebi wuxuu dooni ha noqdo xadadkaasi wa biwuquuci najaasati nijaaso ku dhacda ayuu ku buri nijaaso hadday ku dhacdo in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan isla markaa min hayri xamlinkii oon la qaadin nijaasaa dusha kaaga dhacday salaaddii way kaa buraysaa haddaadan markaaba iska tuurin markaaba haddaadan tuurin si degdega degdeg haddaadan u tuurin maalan nijaasadan kugu dhacday way engegnay xaar engegey xaar dadoo engegey ayay dabaylay kugu soo qaadayoo bartaasay jeebkay kuugu ridayba dee haddaad degdeg iskaga tuuri weydo salaadi kuu jiri mayso degdeg laakiin haddaad iskaga tuurto wuu engegnaa sow maaha waaba adoon qaadin saa u qaban laguma jeebka haddaad gacanta gelisood ka soo saarto intanaad soo sidaad qaaday arkaa salaadii kuma jirta markaa adoon qaadin ama farta yar saa ku dheh eg farta yar saa ku dheh oo saa dheh saa iskaga tuur ama maradaba sidaa u hurguf maraduu sidaa u qabo sidaa u hurguf waa hadday engegan tahay hadday nijaasadu qoyan tahay ka waran haddaba nijaaso qoyan baa dhakada kaaga dhacday mar alla markay nijaasadii kugu dhacday dee sideed iyada iskaga ilaalin maradaadu tuuri deg deg haddaad rabto nijaasadu cimaamad bay ku dhacdo cimaamadiiba waa tuurtay meel kalena ma marin oo oyna qoyanayd iyadiiyo cimaamadiibaad isla tuurtay or mushkilad male salaada sii wada weeyaan talow deg dega maxaa loo eegayaa dadku way kala gacan culus yihiine degdega ma laba daqiiqa ma saddex daqiiqa ma hal minidba ma ilbiiqsi degdeg waxa weeye qadarkii dumaniinada ee salaada ilan qiyaas waxaa jirtay dumaniinada degdeg la'aanta salaada qiyaas baa loo sameeyey qiyaas baa loo sameeyey degdeg la'aanta salaada waxa weeye waa qadar subxaan allah laga odhanayo in subxaan allaahi laga yidhaha nijaasadu hadday ku saarnaato salaadi kuma jirto salaad kuu jirtaa haba yaraatee ma jirto nijaasadu haddii ay macfi tahay oo nijaase macfiya ay tahayna waxba mushkilad ma leh nijaasada macfiga ah waxaa kamida meeshanaad ku tukanayso boo ilmo ilmo yar boogiisiibaa yaalay oo kaadi iyo wax kaleba ay ku jiraan diqsi aad arkayso ayaa intuu duulay boogii ku dhex galgashay aad arkayso ee booga dhex ayaa adoo eegaya intuu soo duulay isku kaa taagay ar meeshan dee diqsigani kolley nijaasu lahaaye waadigii arkaya booga hadda uu ka soo dhex baxee ilanbogu biyo ku dabaalanayey maahayne maxaa xala nijaasadani waa macfi mushkilad male yaa diqsiga iska ilaalin karaya suuliga qofku markuu galo uu hadday kaadi ka timaado kaadidiisan diqsigii ku taagnaa ayaa intuu ka soo duulo isaga isku taagaya meeshuu diqsi kaaga joogsadaba ma maydh ma maaha waa iska macfi wey nijaasooyinka macfiga ee saasoo kale ihi wax mushkilada male wa najaasati nijaaso ku dhacda ayaa salaada burinaysa in lam tulqa hadaan la tuurin xaalan isla markaaba haddaan la tuurin min gayri xamlin qaadid la'aanteed welibana aan lagu tuurin qaadidda lama ogola inaad kor u qaadda lama ogola waa qodobka labaad nijaasadaasaa salaada iyaduna burisa hadday nijaasadu kugu taalana kuuba xidhmi mayso salaadu qof nijaasale salaadi uma xidhantaba kuuba xidhmi mayso haddaba hadaad adigu ilowsan tahay waa la gartay waad isilowsan tahay laakiin mamuumku hadduu arkayo ka hore dhabarka inuu xaar yari kaa marsan yahay de inuu ku ma aha hawa imaamkii waxba hu sheegin ma aha waxa weeyaan hadduu arkayo waa inuu kuu sheegaa uu ku yidhahda sheekh waa sidee waa khatar cibaadadana lama adkaado weligaa ha madax adkaanin haddii shay cibaada a ah laguu saxayo hubi un in waaan sidan lagugu saxay inay sax tahay waan u fiirsaday dadkeenna bal sufuufta u fiirsada iminka waxaa la wada xidhaa garanno yaryar iyo shaadhadh yaryaroo gebigooguma wada banaan markaasaa qofku markuu sidaa u rukuuco waxaad arkaysaa maxaa muuqanaya qaar bay baryahoogii muuqanayaan ama surwaalkiibaa kasii dhacayaba surwaaladan dambe ee dee ciyaalka qaarkood ay xidhaan somaydaan arag iga siimida waa halis weeyi waa khatar xaqiiqatan waa khatar weeyi waxaa jira nin baa nin wadaadaa beri tacliiq buu ka bixiye wuxuu yidhi anu waxaan u haystaa buu yidhi shirkadaha soo samaynaya inay wax kale faafinayaan wax kale inay fidinayaan waxaa jira ragga iyo dumarku waslada ay iska shabahaan baa jira waa taa misigta aad bay rag iyo dumarku iskaga shabahaan misigtan la banaynayo dareenkaagaa la kicinaya waana haddana ma waxa loogu talagalay kuwii dharka soo sameeyey ayaa ugu talagalay qofkan ama ha ama yuuna in dareenkiisa la kiciyo waa qoladii u baaqaysay dadka isku jinsiga ihi inay iswataan qoladii weeyi haddaad haddaba adna dharkaa iibsato ka waran ood welibana masaajida kusoo gasho ka waran waa khatar dhar wada gaagaabanoo shacarkiina kor uu u laalmayo surwaalkiina uu hoos usii dhacayo uu hoos usii siibanayo ilaahay baa laga magan galaa subxaanahu watacaala haddii dadkeenna aad u sheegis ee kaad aragtaaba anuu dhowr jeer bay igu dhacdayoo qof iga horeeyaan arkayoo dee caadi u qaawan waxaan isihi bal u sheego intaan salaada ku jirayba wuu cararay meel alla meeluu maray maalin dhoweyd baan u fiirsaday nin igu ag tukanaya ayaa nin baa isoo ag joogsaday anoo salaaddii ka baxay wuu weysaystay oo wuu qoyano biyaa ka da'ayey waxa banaanaa cidhbaha iyo intaasoo dhan ba engegnaa maba weysaysanba inta kale biyi baa ka daaya intaasina way engegan tahay waan taabtay markuu salaadii galayoo wuu iska watayoo waa bal sug baan isihi qofkan maanta waan sugay waxaan sugo sugo sugo waxaan ku idhi haryaahe maadan weysaysanina sababta halkani ku engegan wuxuu igu yidhi ma weysaysanayne dhas baan iska maydhayey <laughs> boord cagahan boord la soo yaro galayo maxaad odhan markaa eeg waad arkaysaa waa kii weysaysanaya waa kule cagahan boord la soo galo boord baan iska masaaxayay wejigana ma boord baa laga maydhaya markaa waa khatar haddaba qodobka labaad waa biwuquuci najaasa in lam tulqa xaala min gayri xamlin waa qodobka labaad salaadii kuu jiri maysa salaadaadiina way buraysaa qodobka saddexaad wankishaafu lcawra waa cawradaada oo banaanaata cawradaada oo banaanaata hadday cawradaadu faydanto salaadi kuu jiri mayso waa in lam tastur haddaadan qarinin xaalan isla markaaba isla markaaba haddaadan qarinin cawradaadii bannaan isla markaaba maadan qarinin salaadi kuma jirto waxaad ka warantaa haddaba hadduu surwaalkaagu kaa go yahay surwaalkaagii baaba wuuba dilaacayba adoo salaada sidaa ugu jira unbaa halkaa yaree bawdada unbaa dhar dharrac jiro way dilaacdayba waad aragtaa waana cawradii maxaa kula gudboon war gacanta saaro gacanta ku qarso gacanta ku qarso gacantumad ku qarsani waa sax haddaad gacanta ku qarsato oo intaa taagan tahayna haba kuu laalaado ila gacmahoo lalaabaa waajib arkaanta salaada amaahe waa sunuune haddii gacanta aad ku qarsato ood cawradaa gacanta iskaga haysata intaa aad tukanayso markaad sujuudaysana farahanunbaa lagaa raba inaad dhulka dhigto hoosunu raaci iyadu hoosu sii raacso waa kuu sax saa haddaad kaga baxdo oo mar ayna ku banaanaanin dee waa cawradaadii lama arkayo wax cawradaadi oo muuqataa ma jirto ood adigu jidhkaaga ku qariso haddaad macawis xidhan tahay ama khamiis qura aad xidhan tahay ilan way dhici kartaaye haddii qofku macawis oo kale xidhan yahay oo ay dilaac ku yimaado oo markuu sidaa ugu yimaadaba way isku laabantaa uu soo laabo un ka in kale un halkii keeno wax mushkilada male wankishaafucawrati cawrada oo faydanta ayaa salaada burin in lam tustar haddaan la asturin cawrada xaalan isla markaaba isla markaaba degdeg baa loo eegayaa waxaad gebigaaguba laba go' baad xidhnayd xaaji baad ahayd laba go' xidhan labadii go-eed xidhnayd ayaa lagaa qaaday dabayl baaba timid way kaa qaadayba mar qura unbaa lagu arkay adigoo banaan taagan haddii haddaba qof kaa dambeeya uu kugu qabto si degdega hadduu kugu qabto salaada sii wado mushkilad ma lehe wax alla wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto sii wado way dhacdaa xaqiiqatan nin wadaada ayaa maalin aniga waa joogaabe waxaa dhacday wuxu waxaan ku ag dawaafay buu ihi chinis iyo dad yaryaroo eh, malesian iyo dad yaryarood beriis moodo ayaan la dawaafayey buu ihi sidaan u baqayen dadka waaweyn uga baqayey unbay kuwaasi soo galeen buu yidhi waxaan is idhi waxaan naftaydunbaa istidhi buu yidhi oo lee kuwan maanta waxba kuma yeelaan haddaadan adigu bur nin aad u laf weyn weeye waa nin sheekoo inala jooga weye wuxuu idhi saasun baan u eegayo wuxu ihi war kuwan beriiska laboodo walle maanta haddaadan adigu wax yeelin iyagu waxba kuma yeelaan intaasi markay qalbiga igaga soo dhacday unbaa mawjad yar aad mooddo inay isku wada xidhxidhan yihiin oo lugahaaga la eegoo dee wada yaacayoo gurguuranaya unba dhinacaa iga soo galayoo way igu dhufteen buu yidhi waxaan arkay buu yidhi dhulka anoo yaalla askarigii baan la hadlay buu yidhi waa bestey waa inaan dhinto waan ka quustay buu yidhi naf markaan bestey noqday labadii maraba way iga dhaceen buute wuu kacay ma isagaa xasuusanaya waaa maxaad u aragtay baan idhi o ilaahay kelmadii buu igu imtixaanay buu yihi kelmadii ayaa layga raacay buu yihi haddaba cawradaadu hadday saas oo kale qaawanaato oo qof kale uu degdeg kuugu qabto waxba mushkilad ma leh salaadda waad sii wadan kartaa wankishaafulcawrati cawradoo banaanaata in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markaaba haddaan la asturin wa nudqu iyo hadal baa salaada burin bixarfayni laba xaraf lagu hadlo ow xarfin ama xaraf lagu hadlo xarafka oo mufhimin fahamsiinaya macnan macno haddii laba xaraf lagu hadlo ama hal xaraf oo macnole salaaddii way kaa buri salaadi kuu jiri mayso waxaa laga qaadanayaa xadiidka muslimka ku qoran waa xadiidu zayd ibni arqam weeyi wuxuu zayd ibnularqam leeyahay kunaa natakalamu bisalaat xataa nazalat waqumuu lilaahi qaanitiin faumirnaa bisukuut wanuhiinaa can ilkalaam wuxuu leeyahay zayd ibnu arqam waxaanu ahaan jirnay salaada kuwa ku dhex sheekaysta berigii hore kiioo salaada lagu jira ad odhan jir areebelow hashaydiime hashaydii maanta maad aragtay waa la sheekaysanaya hoos baa loo wada hadlaya waa la iska sheekaysan karaa kunaa natakalamu bisalaa xataa nazalat ilaayay soo degto waqumuu lilaahi qaanitiin aayadda waquumuu lilaahi qaanitiin markay soo degtay ayaa nala amray buu yidhi inaanu aamusno nalagana nehiyey inaanu hadallo haddaba hadalku salaadda burinaya hadalkaaga hadal xeeladaysan ha ka dhigina salaadda hadalka aguu burin waxaad ka warantaa haddii dooxaad ku tukanayso ama doox uu kuu dhow yahay nin yaxyo la yidhaahdaana uu kula joogo kitaabkaagiina aad kaga tagtay dooxa dhexdiisa biyo yar baa kusoo dhaqaaqay ama daaradaasaad ku tukanaysaa masaajidkaaba la maydhayaaba yaxyaa meesha ka aglo dhow kaa kitaabkaagiina meeshuu yaala biyo soo gelaya ad aragtay markaasaa tihi yaa yaxyaa khudi ilkitaab yaa yaxyaa khudi ilkitaab ar yaxyaw kitaabka qaad yaxyaw kitaabka qaad talawaad hadashaye eh. waxaad uga qasadsantaha leeg waa aayad qur-aana salaadaadii waxba kaama noqonayso markaa alla salaadda ay kaa noqonayso male yaxyaba ha ahaada isagu kitaabka qaad dee yaxyaw aayad qur-aan ahayd soo maaha yaa yaxya khudi kitaab xajaaj binu yuusuf baynu garanaynaa markuu salaada tukinayey salaad isagoo ku jira ayuu waxa dhacday ayuu aayad baa ku dhegtay qur aad buu u yaqaanay aayaddii markay ku dhegtay buu qoladii ka dambeysay la hadlayo wuxuu yidhi ruduuha calaya buu yidhi ii sheega dee wa baa lagu jiraayo ma cid baa ruduuha calay war sheega buu yidhi waa aayad qur markaas haddana wuu socday wuxuu yidhi maa lakum laa tantiquun maba hadlaysiina maxaa idinku dhacay maa lakum laa tantiquun waa aayad kale aayad kalu ku hadlay juuq bay odhan waayeen haddana aayad kalu sii akriyo wuxuu yidhi kaanahum khushuubun musanada geeda la taagtaagay baad moodaa wuu sii wadayo wuxu hi lausalibanakum fii juduuci nakli waan idin wada deldeli doonaa eeg waad aragtaa salaad buu ku jiraa aayado aan islahayn buu isku soo wada qaad qaaday kolka hadduu qofku uu ku hadlayo qur'aan oo kale waxyaabaha noocaas oo kale hadduu qofku uu akriyayo ama dee kolkaa qasadkale ha u weheliyo ama qur'aan qura ha uga jeede mushkilad male hadalku salaada waxyaabaha buriye ayuu ku jiraa wa nudqu hadal bixarfayni laba xaraf lagu hadlo o ama se xarfin xaraf mufhimin fahamsiinaya macnan macno xarafka macnaha fahamsiinaya waa maxay waa qi iyo ci iyo qi wiqaayay ka timid oo badbaadi ci waa xifdi weeyi camdanna loogu hadlo camdan haddii haddaba ilow loogu hadlo waxba salaadu kaa noqon mayso wa bilfiri afur ayay ku buri camdan kas loo afuro haddaad afurto ama aad wax cunto oo kas aad wax u cunto salaaddu way kaa buri haba yaraadee halkaan baynu ku kala duwannahay talo wabilmufطiri buu qorayaa matnigu kayguna wabilfiri buu qorayaa wabilmuftiri wax afursiiya qofka wax afursiiya oo camdan kas u ula yimaad bay salaaddu kaga buri ama biyaad cabtay ama xanjaad qaadatay ama dee waynagii wax kaste oo qofka afursiiye looma ogola salaaddu way kaaga buraysaa hadduu shaygu ku afursina qiil iyo ha raadsanin waxaa iyo caynkan weeyaan waxaa iska dhaaf wadaad qayilaya ayaa salaadii loo adimay markaasuu beri isagoo qayilayo jaadkii halkan ku haysta ayuu canka ku ururiyey markaasaa la aqiimayo hayayna tukiye buuhi sheekh waa sidee baa la yidhi saudigan jaadkii cunayda iska soo tuf oo iska soo tufo oo luqluqo oo dee salaada usoo diyaar garow aa buu yidhi waa idaacatulmaal buu yidhi ilaahay ma ogolo bu yidhi maalka in la dayaco bahasha yaran afka ku hayo maanigaa weli inteedii kala baxay buu yihi waa idaacatlmaale halkana ii dhex oolaysaa salaada ina tukiya idaacatulmaal maaha waa salaad ku ciyaar weeyi wa bilmuftiri camdan haddaad muftir la timaado salaadi kuu jiri mayso walaklu cunid alkaiiru fara badan ayaa iyaduna salaada burin naasiyan adigoo ilowsan haddaad cunto badan la timaado beriisku ag yaallay baad isku qabatay dee wax badan baad cuntood kaga saartay abadi lowsanaatida salaadi kuuma jirto walaklu kaiir waayo hay-ada noocaasihi waxay munaafi u tahay salaadoo dhanba nin salaad tukanaya maaha ninka waxaa samaynaya wa alaai xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq ayaa salaada burin mutawaaliyaatin oo isku xiga walow sahwan ilowba ha ahaadaane saddex xarako oo isku xiga abad ilowsanaatide salaadaada ka kacbay kaa dhigi waayo nin salaad ku jira sida ilaahay waquumuu lilaahi qaanitiin inoo yidhi saddexda dhaqaaq ee isku xigaa waxay anfinayaan salaadaadii qaab la odhan maayo qofkaasi waa qof tukanaya la odhan maayo walwasbat lfaaxisha bootin foolxun haddaad geed yaroo ku ag yaalla un rab ka tidhaahdood ka dul boodo salaad kuma jirtida iskaga bax meesha wadarbat lmufrita garaacid xadguduba ayaa iyaduna salaada burinaysa garaacid haddaad qofka ku ag jooga ee kugu garab tukanaya aad indhaha taabata ka waran bahal intaad iskala jiido maadan hadal waxba maadan odhan indhuhun baad taabatay salaadi kuu jiri mayso wadarbat lmufrita baa la yidhahdaa salaadaadii bay munaafi u tahay wadarbat lmufrita wa ziyaadatu ruknin rukni la ziyaadiyo ficliyin oo ficila baa burinaya salaada camdan kasna loo siyaadiyo ziyaadatu ruknin ficliyin haddaad rukuuc labaad la timaado ka waran ragcad qura haddaad laba rukuucood la timaado ka waran dee salaadi kuu jiri mayso haddaba halkaa aynu ku baraarugno anu runtii ardayda aad iyo aad baan aan masalada uga digtoonaada eeg sow maynaan wa ziyaadatu ruknin ficliyin rukunkan ficliga ah xad buu leeyahay laguma ogolo adoo salaada ku jira xadda rukuucda soo gaadho salaadii baad ku jirtaayoo waa taagantao moobilkaagii oo dhulka yaalay baa dhacay haddaad qaada istidhaada soodiga rukuucay war mobil baan qaadanay war ama ama ama niyo rukuuca mahaniyoonino saudigan xaddii rukuucda tegey mobilkaagan dhulka yaalla qaadan kartid dee taagan tahay haddaad doonto markaad rukuucdo eed rukuucsan tahay rukuucdaasaad iyada sii foorarsan kartaa dhulka wax yaalla qaadan kartaa laakiin adoo taagan ha is ama surwaalkaaga hoose hagaajiso ama mobil dhulka yaalla qaado waa taagan tahay len waa laba rukuucood baad la imanaysaa kale wa ziyaadatu ruknin wa ziyaadati ruknin rukni la ziyaadiyo ficliyin oo ficli ah camdan kasna loo siyaadiyo qawligiibaa inaga baxay faatixada haddii laba jeer la akriyo mushkilad male laba jeer haddaad faatixada akrido mushkilad male naqli unbaa culimadu ay yidhaahdeen ayaa ka dhalan oo sahwigeega sujuudu sahwi waa loola iman bay qabaan qaar badani wa taqadumi in laga hormaro calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hormaro biruknayni laba rukni ficliyeyni oo ficliya laba rukni oo ficliya inaad imaamka la dhaafto salaadaadu way ku buri ilan diintu waay rasuulku wuxuu ina amray inamaa jucila imaamu liyutama bihi imaamka la soco laguma odhan muqaarano la samee laguma odhan ka horeena laguma odhan liyutama bihi ka dambe baa lagu yidhi imaamka liyutama bihi haddaba haddaad laba rukni imaamka kala hormarto imaamkii oo faatixada akriya yaad rukuucday isagoo weli faatixadii ku jira yaad ictidaashay isagoo weli faatixada ku jira yaad sujuud u hoobatay salaadii kuma jirto mar alla markaad hoobadkaa gaadho laba rukni oo dhammaystiran baad imaamkii kala horeysaa salaadi kuma jirta ogow watakhalufi in lagala hadho bihimaa labada rukni imaamka bikayri cudrin cudurdaar la-aantii haddii imaamkaagii uu rukuuco adoo faatixadii akhriyaya uu haddana ictidaalo adigoo weli taagan uu haddana sujuudo hoobadka markuu gaadho salaadi kuma jirto hoobadka laba rukni baad imaamkaagii kala hadhay laakiin waa bikayri cudrin bikayri cudrin tani waxay inaga saaraysaa cudurdaar haddaad leedahay oo maxaa cudurdaara qiradaada culus qof carab culus carab culus carab culus baa tahay iska bildhaansa imaamka baa lagu odhanaya isaga imaamka iska daba carab intaad ka gaadho wa niyati qaci salaa salaada ka bixideeda ood niyooto ama goynteeda ood niyooto ayaa salaadu kaaga jabi haddaad la timaado niye-a salaada inaad ka baxdo waxba kuuma jiraan wa tacliiqi qacihaa salaada ka bixideeda ood ku xidho bishayin shay waxaad tidhi duhurkii baad xidhatay waxaa tidhi duhurkii wakaa waan xidhay laakiin hadduu ninkii hebel la jiray uu yimaado waan ka bixi kuuba xidhmiba mayso kol haddaa tacliiq hebelba aad ku tacliiqisay wax kuu jiraa ma jiro wa taradudi noqnoqod fii qacihaa salaada goynteeda aad ka noqnoqoto maad ka baxdaa mise waad wadataa maad ka baxdaa mise waad wadataa may waxba kuuma jiraan kol hadduu taradudba meesha yaal oo noqnoqodba uu yimid wax alla wax kaaga sugani oo kuu jiraa ma jiro in shaء allahu taعalى halka ayuu cashirkeeni inoogu joogaya wallahu subxaanahu taعalى alى وaعlam shee cmar